bismillahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin allaahumma salli wasallim wabaarik calaa sayidina muxamedi nabiy lumiy wacalaa aalihi wasaxbihi waman tabicahum biixsaanin ilaa yowm iddiin insha allahu tacaala waxaan ka bilaabaynaa aayadda sideetan iyo kow ilaa aayadda sagaashan iyo saddex suuratu bara darsigii hore kuwa muawiciinta wax bixiye muminiintaa sadaqada ku ceebeeya iyo kuwa aan waxba helaynin ku ceebeeya juhdigooda mooyaane ee ku jeesjeesa kuwa allah ka abaalmarinaya istakfir lahum u dalab ow laa lahum ha u qufraan dalbe lahum sabciina mara toddobaatan jeer haddaad u dalabto falan yakfir allaahu lahum allah uma dembi dhaafayo loogu dembi dalika dembi dhaaf la-aantaasi biannahum kafaruu billaahi warasuulihi wallaahu laa yahdi alqawma alfaasiqiin farixa almukhallafuuna kuwii dib dhacay ee nabiga ka hadhay waxay ku faraxsan yihiin bimaqcadihim fadhigooda khilaafa rasuulillaahi rasuul alle dabadiisa ay fadhiyeen raacin oy ka hadheen wakarihuu waxayna necab yihiin an yujaahiduu inay dagaalamaan baamwaalihim xoolahooda ku dagaalamaan iwaanfusihim naftooda fii sabiilillahi alla dartii ugu dagaalamaan waqaaluu waxay yidhaahdeen iyaga dhexdooda isyidhi laa tanfiruu ha bixina filxari kulaylka ha ku bixina wakti kulul bay ahayd waktigii tabuuka oo aada u kulul laakiin midhuhu bislaadeen qul waxaad ku tiraa baa layidhi naaru jahanama jahanamo naarteeda ashaddu ka daran xaran xagga kulaylka low kaanuu yafquuna hadday fahamsan yihiinna kuma beegsadeen allah wuxuu leehay subxaanau watacaala mukhalafiintii nabiyullaahi maxamed ka hadlay waxay ku faraxsan maxaanba halakadaana gelin iyo dhibaatada iyo safarkaa dheer waxayna necab yihiin sidoodaba nafyi maalba inay ku dagaalamaan iyagaa dhexdooda waxay isku yidhaahdeen war waa kulaylahayna bixinina markaasaa alla wuxuu yihi nabiyow waxaad u sheegtaa naaru jahanamaa ka kulul marka naartan aad ka caradaysaan jahanamaa ka kulul aad ku beegsateen isku ridaysaan ml waxaa la sheegaa waa xadiie toddobaatan qaybood qayb ka mida way naartan adduunka joogtahay toddobaatan qaybood oo kule naartu tahay qayb ka mida adduunka lainoogu soo saaray qaybtaa ka midayn inoo ku nafcin wax nafci badan dabka adduunka marka taad ku beegsateen eed ku dhacdeen baa kasii kulul baa layidhi taa diidan tihiin farixa waxay ku faraxsan yihiin almukhallafuuna kuwii dib dhacay bimaqcadihim fadhigooda ay fadhiisteen khilaafa rasuulilaahi rasuul ilaahay gadaashii ay fadhiisteen oo israaci waayeen wakarihuu waxayna necab yihiin an yujaahiduu inay dagaalamaan biamwaalihim xoolahooda iyo anfusihim naftooda fii sabiilillaahi alla wadadiisa waa alla dartii waqaaluu waxay dhexdooda isku yidhaahdeen laa tanfiruu ha bixina filxari kuleylkan war wax la xamili kara maa safarkuna uu fog yahay qul waxaa tidhaa naaru jahanama jahanamo naarteeda ashaddu ka daran xaran xagga kuleylka low kaanuu yafqahuuna hadday fahamsan yihiinna sidaa ma yeelay allah wuxuu leeyay falyadxakuu ha qoslaan qaliilan in yar walyakuu ha ooyaan kaiiran in badan jazaaan abaalmarin darteed weeye waxay inta badan u ooyaane ciqaabtu haysato bisababi maa shay sababtii kaanuu an yagsibuuna in yar bay farxi doonaan qosla inta adduunyada joogaan markay naarta tagaanna abadan bay u ooyaan wey marka in yar ha qosle waa inta adduunyada joogaan balintaaun ha qosle qosolka kaha ha qosleen lama in yarbay bay faraxsan yihiin wey naarta markay galaan oohin iyo ciqaabba haysata falyadxakuu ha qoslaan qaliilan in yar walyabkuu ha ooyaan kaiiran in badan maxay in badan u ooyoo loo ciqaabi jazaan abaalmarin darteed bimaa shay laga abaalmarin kaanuu ah yagsibuuna kuwa kasbada allah wuxuu leeyahy fain rajacaka allaahu tabuuka ka soo noqoto ilaa daaifatin qayb oo minhum iyaga kamid hadaad usoo noqoto oo fastadanuuka ay kaa idan dalbaan lilkhuruuji bixitaan oo aanu ku raacno markii hore waynaga hoostay dee aan hadda ku raacno hadday yidhaahdiin faqul waxaa tidhaa lan takrujuu bixi maysaan maciya aniga macayba abadan weligin walan tuqaatiluu dagaalami maysaan maciya aniga macayga caduwan cadow la dagaalami maysaan maxaa yeelay inakum idinku radiitum raalli aad ka noqotay bilqucuudi fadhiga awala maratin markii ugu horeysay faqcuduu fadhiya maca alkhaalifiina kuwa dib dhacay oo hadhay kuwa la fadhiya irmaaneyaha la fadhiya allah wuxuu leeyahay haddii alla kugu celiyo qayb ka mid a ah. qayb ka mid a ah la yidhi oo iyagu dhibaatadaas aan loo quudin oo cudurdaadna baa jiro haday hadday waxoogay helaan tahay iyo wax helaan dagaalka inay raacaan la rabo hadday kuu yimaadaan iyagoo isa soo canaanto waanu ku raacile udiid sharafiina siyaasani hadday markii horeba hadheen sharaf ha u ogolaani wey waa sharaf udiid wey fain rajacaka allah alla hadduu ku celiyo ilaa daa'ifatin qayb markaad tabuka ka noqoto minhum iyaa kamid oo fastadanuuka ay kaa idan dhalmaan lilkhuruuji bixitaan aanu ku raacno iyago sharaf bay raadsanayaane garo faqul waxaad ku tidhaahdaa lan takhrujuu bixi maysaan aniga macayga abadan weligiin walan tuqaatiluu dagaalami maysaan maciya aniga macayga caduwan cadow la dagaalami maysaan iraaci maysaan sharaf idinma ogoli hadaad markii horeba fashilanteen ciladu waxaa weeye inakum idinku radiitum waxaad raalli ka noqoteen bilqucuudi fadhi awala maratin marna tii ugu horeysay markii la idiin baahnaa waad bixi weydeen hadda idinkuma falin waxba faqcuduu fadhiista maca alkhaalifiina kuwa hadhay allah wuxuu hi walaa tusalli ha ku tukanin calaa axadin axad oo minhum munaafiqiinta ka mid a axadkaasoo maanta dhintay abadan weligaa walaa taqum ha istaagin calaa qabrihi adigoo u ducaynaya maxaa yeelay inahum iyow kafaruu way ka gaaloobeen bilaahi alihi wa rasuulihi wamaatuu waanay dhinteen wahum iyagu faasiuuna faasiquun ay yihiin rasu lmunaafiqiin cabdullaahi ibnu ubay ibni salula markuu dhintay iyo wiilkiisiibaa u yimid nabiga markaasuu yidhi yaa rasuulallaahi waxaan rabaa inaad aabbahay ku tukato qamiiskaagana isiiso magacaa buu yidhi oo xubaab baa la yidhaa buui cabdullaahi baa lagu yidhaa buui marka nabigu waa yahay markii uu tegay oo nabigu inuu ku tukado damcay baa cumar bin khadaab yaa nabiga maradiisii qabtay yaa rasuulallahi miyaad ku tukan waa lagaa nahyey hadda nahyi cadow markaa joogay ma jirin ee cumar bin khadaab waxoogay khaadir buu lahaayo inay ku soo dhaceen baa laga yaabaa ama nahyiga uu ka faa'iidaysanayo munaafiqiintu in lagu tukado ma mudna markaasuu uhi warama ku tukani waa la idoorgeliyey iddaa markuu ku tukaday baa nabiga aayadan dul timid oo aayadan lasoo dhigay munaafiq dambe kuma tukanay eh, qamiiskana wuxuu u siiyey baa la yidhi markii beder la qafaashay cabaas binu cabdimualib nin dheero xoog badan buu ahaa markii dadharkii waa laga furtay soomaha wax yar baa lagu soo reebay qamiis la ekaadaa la waayey oon ahayn ka cabdullaahi bin ubay oo nin weyn buu isna ahaa taasuu ka abaal celinaya eh, nabigu caleyh salaatu wasalaam nabiga aayadana marka la waxa janaazulqaaib la yidhaah oon sharci ahayn janaazulqaaib sharci ma aha nabigu wuxuu ku tukaday ninka la yidhaahdo asxama nagaash ninkii xabashiga ahaa wuxuu ugu tukaday nin mu'minu ahaa dad gaalaana wuu la noolaa boqor buu ahaa laguma tukanin marka marka nabiga waa loo sheegay waxyi baa loogu sheegay inuu ninkaasi dhintay lagumana tukanin markaa walaalkiin ku tukadu ka hor iyo kadib nabiga oo salaatulkaa'ib tukada lama arag saxaabada oo salaatulqaa'ib tukatana lama arag kitaab waxaan aqriyey toban kun oo ruux oo nabiga laga soo bilaabo ilaa sheekha qoray waktigiisii qarnigii sideedaadaha oo waafiyaadkoodii iyo dhimasadoodii la sheegay hal nina oo salaatulqaa'ib baa lagu tukaday kuma aan arag anugu salaatulqaa'ib markaas dhibkaa iyadoo leh yo haddana nin laga yaabo in khamri dishay ama laga yaabo uu taariku salaad ama qadicu salaad ahaa yaaladhi hebel baa meel hebla ku dhintay ha lagu tukado salaatulkaayibku waa khatarse salaatulkaayib haddaynu ka maari ruuxaan lagu tukanin ha ahaado oo weliba caana ruuxaan lagu tukanin oo weliba caana ha ahaado salaatulkaayib haddaynu ka maari insha allahu tacaala marka taariku salaadka ama qaadicu salaadka ma lagu tukan adu haddii meydka hadda layna soo dhex oo magac islaam leh dhihi mayno ka isaga waynu ku tukanayn oo muxuu ahaayo waxba weydiin mayno ku tukan kaa laakiin ninka maqan oo laga yaabo inuu wax kala yahay war salaatulqaa'ibka aan iska ilaalina insha allahu tacaala nabiyullaahi maxamed waxaa lagu yidhi walaa tusalli ha ku tukan calaa axadin qof oo minhum munaafiqiinta ka mid ah qofkaasoo maanta dhintay abadan weligaa ha ku tukani walaa taqum ha istaagin calaa qabrihi qabrigiisa dushiisa adoo u ducayn raba maxaa yeelay innahum yow kafaruu way gaaloobeen bilaahi all iyo warasuulihi bay ka gaaloobeen wamaatuu way dhinteen wahum iyaguna faasiuuna faasiuun ay yihiin nabiyulaahi maxamed aleyhi salaatu wasalaam isagoo laba bilood uurka ku jiray yuu aabihii dhintay cabdulaahi cabdimualib madiinuu ku dhintay awowii baa markaa jooga cabdimualib awow markuu dhashay hooyadii baa hayn jirtay isagoo afarjili hooyadii dhimatay macnaha waxaan ka wadnaa nabiyulaahi maxamed qabrigii hooyadii buu alla weydiistay inuu ziyaarto u duceeyo siyaarada waa lagu ogol yahay baa layidhi uma soo ducayn kartid baa lagu yidhi iyadaa hadda munaaii dadka hadda jooga munaafiqiinta amino ah, bintu wahab ka fiicnayd oo iyadu ehlufatrayba ahayd ee macnaha waxaa la diidan yahay mushrikiintii baa lagu tukaday oo dad badan ka faa'iidaystaan oo loo duceeyey taasaa la diidan yahay walaa tucjibka yaanay ku yaabgelin amwaaluhum gaalada xoolaha ay haystaan iyo wa awlaaduhum caruurtooda inamaa yuriidu llaahu alla wuxuu la rabaa oo caruurtii iyo xoolaha u siiyey an yucadibahum inuu ku cadaabo bihaa xoolihii caruurta oo rafaadkay la mareeyaan iyo naxdinta iyo waxaa fi dunyaa adduunyadoo dhibbay kala kulmayaan watashaqa ay baxdo anfusuhum naftooda wahum kaafiruun gaalaa yihiino ay sii macaansadaan marka nabilahi maxamed naftu waxay dhihi kartaa dadkan gaalada ee ciqaabta mutay ee xaqii lagu kari laayahay naftu waxay dhihi kartaa maxaa xoolaha iyo maalka loo siiyey marka alle wuxuu leey waxba hala yaabo waa iska caadi taas iyagay dhib ku yihiin xoolihii iyo maalkuyo iyo caruurtii waxaasoo adduunka dhib kala kulmeen naxdinta iyo dhaqaalaynta iyo ururinta say usii macaansanayaan bayba gaalnimo ku dhimanaya marka waxba hala yaaban baa layidhi walaa tucjibka yayna ku yaabgelinin amwaaluhum xoolahooda wa awlaaduhum caruurtooda inamaa yuriidu llaahu alla wuxuu la rabaa an yucadibahum inuu cadaabo bihaa xoolahan ku cadaabo fi dunyaa adduunyadoo dhib kala kulmaan oo watazaaqa ay baxdo anfusuhum naftooda wan kaafiruuna gaala yihiin waidaa unzilad markii la dejiyo suuratan suurad suuratun markii la dejiyo suuraddaasoo sheegaysa an aaminuu rumeeya bilaahi alla rumeeya wajaahiduu dagaalama maca rasuulihi rasuulka maciisa dagaalama istaadanaka way kaa ulu tawli hodantinimada dadka u saaxiibka oo min munaafiqiinta ka mid a ah. waqaaluu waxay dhihi darna nadaan naga tag nakun aan ahaano maca alqaacidiina kuwa fadhiya suuradii markay soo degto iyo aayad aayaddaasoo sheegaysa allana ha la rumeeyo hana la jihaado oo nabiga ha la raaco kuwa xoolaha leh baa dhihi iska kaayadaayoona idan aanu iska fadhiisanne kuwii xoolaha lahaa baa sidaa dhihi ee la rabay inay dadka horseed u noqdaan baa sidaa dhihi waa munaafiqnimada darteed munaafiq afkuu laa ilaaha illa allahu kaleya hoostana waa ka gaal wey ilan maka munaafiq ma jirin gaal muuqda iyo muslim muuqda mooye madiinaday markay nin fulaya fulageeda unbaa munaafiq noqda markay gaalnimadii muujisan kari waayeen iyo afka baarkiisa waidaa unsilad markii la dejiyo suuratun suurad an aaminuu rumeeya suuradaasoo dhihi an aaminuu rumeeya antu waa bimacnaa ey ey aaminuu rumeeya bilaahi alle wajaahiduu dagaalama maca rasuuli rasuulka maciisa istaadanaka waxaa kaa idan dalbi ulutawli hodantinimada kuwa saaxiibka ah oo minhum munaafiqiinta ka mid ah waqaaluu waxay dhihi darnaa naga tag nadaa nakun aan ahaano maca alqaacidiina kuwa fadhiyon iska iska nasane idinku meeshaad u kacaysaan waa idinka idin jirtaa raduu waxay raalli ka noqdeen bian yakuunuu inay ahaadaan maca kuwa hadhay ee dumarka ah wadubica waa daboolay calaa quluubihim qalbiyaalkoodii fahum iyagu laa yafqahuuna ma fahmayaan waxba ma kasayaan khawaalif waa jamcu tagsiir jamcu tagsiirka faacil oo mu'anafka ah yaa fawaacil lagu jamciya jamcu tagsiir waa sideed iyo labaatan wasan ka mu'anafka oo mu'anasa fawaacil baa lagu jamciya marka khawaalif waxaa loo leeyahay dumarka la jooga waa waxaynu inagu irmaaneeyaa la yidhaha inaga ninka reerka aan ka bixin meel la soo qaban irmaaneey yani gabadha xaaskiisa unbuu dhaqan karaa waana fulayo markay nabadu jirtana wax ka hadal badan waa la ka faan badan markii laana waa khalaas wey marka khawaalif raggii dumarkii caruurta ku hadhaa la leeyahy raduu waxay raalli ka noqdeen bian yakuunuu inay ahaadaan maca alkhawaalifi gabdhaha hadha iyo haweenka wadubica waa la daboolay calaa quluubihim qalbayaalkooda fahum iyagu laa yafqahuuna fahmi mahayaan laakin irasuulu rasuul alle iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey macahu maciisa jaahaduu way dagaalamayaan biamwaalihim xoolahooday ku dagaalami wa anfusihim naftoodana way ku dagaalami wa ulaaika kuwa rasuulki iyo wixii la jira lahum waxaa u sugnaaday alkhayraatu khayraat fara badan oon la koobi karayn waulaaika kuwaasina humulmuflixuuna kuwa guulaystay wey laakiin ta istidraaj baa la yidhaha carabiga hadal hore oo socday hadal laga dabageeye wey idinku waad hadheen oo haba dagaalamina laakiin rasuulku u dagaalamay hase yeeshee wey af soomaaliga hase idinku haddaydaan dagaalamayn rasuulku u dagaalami wey macnihi laakiin irasuulu rasuulku nabiyullaahi maxamed iyo waladiina kuwii aamanuu muminoobay macahu mciisa oo macahu maciisa ihi way dagaalamayaan biamwaalihim xoolahooday ku dagaalami iyo wa anfusihim naftooda wa ulaaika kuwaa dagaalamay nabigu hogaaminayo lahum waxaa usugnaaday alkhayraatu khayraad fara badan waa la jamciyey waa khayraad fara badan waulaaika kuwaasina hum lmuflixuuna kuwa guulaysta wey muflix waxaa la yidhaha qofka wixii uu ka baqayena ka badbaaday wixii uu rabayna helay muflixu waa kaa acdallaahu alla wuxuu u diyaariyey lahum iyaga jannaatin jannooyin tajrii ay socoto min taxtihaa hoosteeda geedaheeda iyo guryaheeda hoostooda alanhaaru waadiyaan khaalidiina fiiha way ku waarayaan daalika taasina alfawzu liibaan weyn alcadiimu oo weyn allah baa yidhi waa liibaan weyna garo wax la koobi karo ma aha qofka naftihuraha ah oo muminka ah oo mujaahidka ah oo rasuul alla rumeeyey hadda fi lwaqti alxaadirba waa sidaa ay ku waarayaan bay heli waana guul weyn laga daba acadallaahu alla wuxuu u diyaariyey lahum kuwaa jannaatin jannooyin tajrii ay socoto min taxtiha hoosteeda alanhaaru waadiyaha khaalidiina fiihaa way ku waarayaan daalika kaasi alfawzu liibaan weeye alcadiimu oo weyn waxaa la inaga doonaya waxa jannada lagu galo horta inaan barano ha la ogaado bidco janno laguma galo qofkii bidco diin ahaanu haysto shay bidco ah diinba adiga ha kula ahaadee janno ku macnaha waxaan ka wadaa waxyaabaha jannada lagu galo aynu aragno marka wax aan diin ahayn jannaan ku raadin hadhihi wajaaa almucadiruuna kuwii cudur daaranayay way yimaadeen oo min alcraabi reer baadiyaha ah liyuudana lahum in la iska taga la yidhaahdo waqacda aladiina kuwiina way iska fadhiiseen kadabuu beeni guryahoodii bay joogeen allaha alla beeni warasuulahu sayusiibu waxaa asiibi aladiina kuwii kafaruu gaaloobay oo minhum kuwaa kamid a cadaabun cadaab aliimun oo kulul waxaa jira dad madiinaha reer reer jufaar iyo madiinaha reeraheeda oo deganoo dee muslima ah. laakiin reermiyi ahoo aan tabar badan lahayn ku duulaa nabigay u yimaadeen waxay dhin yaa rasuul allah iska kaayaydan dee anagu waxba ma haysane dadkii baadiyaha deganaayo mukadibiinta ahaana way iska gabadeen oo nabiga uma imanin dadkaa reermiyiga ahoo dee muslimiinta aho muminiinta aho nifaaqiya waxba ku jirin intay nabiga u yimaadeen bay cudurdaarkooda u sheegteeno inay tabardaran yihiin oo ah, wax ka sii yihiin yaa u sheegeen nabiguna wuu ogolaaday wax munaafiqiinana maaha kuwaas wax alla wixii mukadib ahaana uma imanin nabiga way gabadeen wa way yimaadeen almucadiruuna almuctadiruuna almucdiruuna riwaayo badan baa la aqriyey jaaa way yimaadeen almucadiruuna kuwii cudurdaar sheeganayey oo min alcadaabi reermiyiga ah liyudana lahum in la idno iska jooga la yidhaahdo nabiguna wuu idnay dabcan waayo munaafiqiin ma aha dantoodii bayna nabiga u sheegteen waqacda ladiina kuwii way iska fadhiiseen kadabuu beeniyey allaha iyo warasuulahu way ku soo dhici waayeen inay nabiga yidhaahdiinna idan sayusiibu waxaa asiibi oo ku dhici aladiina kuwii kafaruu gaaloobay oo minhum kuwaa kamid a kuwa nabiga u iman waaya cadaabun cadaab aliimun mulimun xanuujiya laysa cala ducafaa markii dee in badan qur-aanka la yidha hala baxo hala jihaado alla sidaa la yeelo yaa dad badan baa nabiga u imanaya oon tabar haynin oo indhala oo dhutinaya oo waxaa weeye waxyaaba si ka yihiinoo masaahiba aan haysanin dadkii baa la fasaxaya marka laysa ma ahaanin cala ducafaai kuwa tabarta daran oon awoodba walaa cala almardaa ah kuwa jiran walaa cala aladiina kuwii dushooda ma aha laa yajiduuna aan helayni maa yunfiquuna waxay kharaj gareeyaan oo bixiyaan xarajun wax dhibi oo dembi ima saara idaa nasaxuu markay u naseexeeyaan lilaahi warasuulihi daacadu yihiin oo naseexadu waa maxay khayr meelid bay culimmaduna dhihi jireen waa inuu gaalada necab yahay muslimiintana jecel yahay iyo guushooda jecel yahay tabar bayuuna waa inuu sax yahay wey maa cala lmuxsiniina muxsiniinta dushooda maaha min sabiilin wax dariiqahoo ciqaabay usoo marta ma jiro qof muxsina dadkan tabarta daran ee noocaasa mar hadduu muxsin yahay oo alliya rasuulka iyo uu jecel yahay muminiinta jecel yahay guusha muminiinta jecel yahay uu iimaan leeyahay meel ciqaabay usoo martaa ma jirta waay wallaahu allana kafuurun ka dhaafo weeye raxiimunoo naxariistoo dadkaa aan tabarta haynin allah waxba u qabsan dambi dhaaf daciifka waxa weeye qofka sidiisa u tabar daran daata ahaan buu tabar daran yahay daata ahaan ama masaariif iyo waxba ma haysto aduu daata ahaan buu u tabar daran yahay iska dhe qofka buke ee jiranee dhaqdhaqaaqiisu iska yaryahay dadka aan helaynin waxay kharash gareeyaan oo ku duulaan dadkaa wax dhibaatay ma saare ogow laysa ma ahnin cala ducafaai dadka tabarta daran ee iska daciifka tabarta xagga awooddu ay yar tahay walaa cala almardaa kuwii dushoodana ma aha walaa cala aladiina kuwii dushoodana ma aha walaa cala almardaa wey kuwa jiran dushooda ma aha walaa cala aladiina kuwii dushooda maaha laa yajiduuna aan helaynin maa yunfiquuna waxay bixiyaan xarajin wax dhiba idaa nasaxuu markay daacadu yihiin oo u naseexayaan lilahi warasuulih oo qalbigoodu wanaagsan yahay maa cala almuxsiniina samafalayaasha muminiinta dushooda maaha min sabiilin wax ariiqo ah oo ciqaabay usoo marto wallaahu alla kafuurun ka dhaafooy raxiimu naxariista walaa cala aladiina kuwii dushoodana ma aha idaa maa atowka markay kuu yimaadaan litaxmilahum inaad xambaartood gaadiid siiso iyo sahay qulta aad tidhi laa ajidu heli maayo maa axmilukum waxaan idinku xambaaro caleyhi dushiisoon idin saaro kuwaasoo tawallow jeedsaday markuu nabigu sidaa ku yidhi waacyunuhum indhahooduna tafiidu ay shubmi min addamci ilmo darteed maxay la ilmaynayaan xasanan murug darteedoo allaa yejiduu inayna helaynin bay la murugsan yihiin maa yunfiquuna waxay bixiyaan waxay ahaayeen dadkani toddoba ruux bay ahaayeen ree bani muqarin axaadiista qaarkeed waxay leeyihiin toddoba nin oo walaal ah oo ree bani muqarin la yidhaha ree bani musayne ah iyay ahaayeen axaadiista qaarna waxay leeyihiin toddoba nin oo qabaa'il kala duduwana laakiin ree ansaareed u badan intay nabiga u yimaadeen ba yaa rasuulallahi waan duulaynaa waxna ma haysano kharaj ma haysane waxna sii markaasuu nabigu ku yidhi ma helaayo gaadiidaan idin saaro iyo sahay midna idinma helaayo markaasay jeedsadeen iyagoo ilmadii ka da-ayso iyagoo murugaysan kharaj la'aan darteed waa kuwuu nabigu yidhi markay sii duulayeen buuhi ma jirto meel aada marteen ama waadi aad tallowdeen meel kasta ood martaan dad waxaa jooga madiine ku hadhayo idinla socda markaasu yaa rasuul say noola socdaan wuxuu yidhi cudurdaar baa reebaye qalbigoodii baa idinla socda waa kuwaa koo la sheegay marka xadiis baa wuxuu yahay kolley kitaabka waan ku arkay isagoo qore martabadiisa ma sheegin markuu nabigu arkay yuu u yeedhay markaasuu intuu u yeedhay buu wax siiyey xadiissaasaa jira laakiin de hadduu nabigu wax uu siiyahayo marka horeba iska taga ma yidhaahdeen xadiiska marka sixadiisa kitaabku iima sheegin kitaabkii sharaxeen haye walaa cala ladiina kuwii dushoodana ma aha xaraj idaa maa atowka markay kuu yimaadaan litaxmilahum inaad xambaarto qulta aada ku tidhi laa ajidu heli maayo ma axmilukum waxaan idinku xambaaro calayhi dushiisa kuwaasoo tawallow jeegsaday waacyunuhum indhahooduna tafiidu ay shubmi min adamci ilmo ka shubmi maxay la ilmaynayaan xasanan liajli xasani murug darteed allaa yajiduu inayna helaynin ay la murugaysan yihiin maa yunfiquuna waxay bixiyaan inama asabiilu wadada ciqaabtu cala ladiina kuwii dushooda weeye yastadinuunaka kaaidan dalbay wahum iyaguna aqniyaau ay yihiin dhibaatada ciqaabtu waxay haysataa kuwa iyagoo hodan ahoo wax heli kara aan iska joogne na idan ku yidhi inama sabiilu wadada dhibki ee wadada ciqaabtu cala aladiina kuwii dushooda weeye yastadinuunaka kaa idan dalbay wahum iyagun akhniyaau hodan ay yihiin raduu waxay raalli ka noqdeen bian yakuunuu inay ahaadaan maca alkhawaalifi dadka hadha ee dumarka iyo caruurta iyo kuwa inay la joogaan bay raalli ka noqdeen yani way raalli bay ka noqdeen waxaa loo leeyahay way iskale way ka yixiixi waayeen inay colkii oo duulaya ay caruurtiiyo haweenka ku hadhaan way ka yixiixi waayeen way iskala weynaan wey wadabaca allaahu alla wuu daboolay calaa quluubihim qalbiyaalkooda fahum iyaguna laa yaclamuuna waxbaba ma oga hadday wuxuun garanayaan way yixiixi lahayn oo dadkaa duulaya inay raacaan yaa suuragal u noqon lahayd allah subxana wa tacaala